بsم الlh الرحمن الرحيم الحمd للh رب العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعاalمين وعلى آله وصحاaبته أجمعين اللهma لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليka نرجع اللهma بka wacalayka tawakalna wabika khaasamna wa ilayka nushuur alla mahadi kadib xalqadan waa xalqadii sagaalaad ee xalaqaadka barnaamijka nafaxaat ramadaan ama nicawda bisha ramadaan rabbigeena ugu karaamay subxaana wa tacaala gaaritaankiisa naguna karaamay sagaal xalqo oo horeysay inaan soo marno ilaahayna subxana wa tacala waxaan ka baryaynaa biasmail husna wa sifaati alculaa inuu naga dhiga kuwa waxbarto wax dhageysto wax dhaha kuna dhaqma wejiga allana ula qasto rabbigana uu ka aqbalo subxaanahu wa tacaala ayaamaha bisha ramadaan waa ayaam barakeysa ayaamo barakeysan si deg deg ayayna ku baxaan raxmada necawdeeda iyo barakadana oo isdaba joogtaa habeenihii noqotaya iyo maalmihii noqotayaaba albaabadii khayrkoo dhanna way ballaqan yihiin aadna u tiro badan yihiin waana kala dudwan yihiin waxaana ugu weyn xagga boos ahaan uguna qurux badan ama ka mid a ah waxyaabaha ugu weyn uguna quruxda badan silat raxim raximtii oo laga soo qaaday min araxmaan min araxmaan magaca le ayaa looga dhambalay araxmaan raximta magaca le ayaa looga soo dhambalay magac ahaan oo araxim mushtaqatun isma min araxmaan sidaa weeyaan raximta marka waa qaraabada qofka uu leeyahay ama ha ka yimaadeena dhanka waalidka oo aabaha xaggiisa ka yimaadeena oo qaraabada aabaha ha noqdeena ama dhanka hooyada ha noqdeena ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay wahuwa aladii khalaqa min almaai basharan fajacalahu nasaban wa sihra ilaahay subxaanahu wa tacaala waatan uu ka uumay biyo uu ka uumay bashar kadibna wuxuu yeelay nasab oo xagga aabbaha ah iyo sihran oo reer xidid ah ayuu rabbigan u yeelay ayuu le rabbigan subxaanahu wa tacaala marka raximkaas noocaas ah oo waxa weeyaan ilaahay uu noo yeelay in la xiriiriyo laga warhaayo la dhaqaaleeyo laga danqado loo naseexeeyo loo duceeyo xiriirkooda lagu dadaalo waa khulqi ama waa dabiicad islaami ah oo aada u sarreyso islaamkana dadku ugu yeeray wuuna ku booriyey oo diinta islaamka aad bay dadka ugu yeertay kuna boorisay qofka muslimka marka diinta islaamka waxay ku darbiyeynaysaa inuu samafal badan u sameeyo raximkiisa inuu kawarqo badan u sameeyo raximkiisa inuu khayr badan ayaga gaarsiiyo inuu xumaanta ka reebo ama ay asaga xaggiisa ka timaada maran kale ka timaade ayuu rabbigeenna faraya subxaana watacaala tacaala ina faraysaa lidalika rabbigeen subxaana wa amar ayuu bixinaya oo tawxiidkii iyo shirki la-aantii wuxuu ku xidhiirinayaa labadii waalid iyo raximka iyo ku xidhiirinaya ixsaan in loo sameeyo rabbi wuxuu le subxaana wa tacaala wacbudu llah walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana wa bidi lqurba saas ayuu rabbiga le subxaana wa tacaala war ilaahay caabuda oo ilaahay waxida oo ilaahay keligii cibaadada u gooniyeena oo keligii tuga walaa tushrikuu bihi shay-an waxna ha la wadaajinina laa waliyun muqarab walaa mxuu ahaa walaa rasuulu mursal walaa malakun laa yacsi llaha wayafcalu maa yumar mid uu ahaadaba ahaado inaan allah subxaanah watacala waxba lala wadaajinin faman kana yarjuu liqaءa rabihi falyacmal camala saalixa walaa yushrik bicibaadati rabihi axada marka inaan allah subxaanah watacala waxba la wadaajinin ayuu rabbigeen amar ku bixiyey keligiina la caabudo wuxuu ku xijiyey wa ixsaana labadii waalidna samafal ama muslim ha noqdeena ama gaalo ha noqdeena in loo samafalo insha allahu tabaaraka wataala xalqa gooniya ayaan u khasisi doonaa biri lwaalidayn iyo khatarta ay leedahay cisyaan alwaalidayn qodobka saddexaad uu rabbigan faray wa bidil qurbaa dadka qaraabada ahna iyagana ixsaan u sameeya samafal u sameeyo xiriiriyaha goynina saas ayuu rabbigan amar ku bixinaa subxaanahu wa marka nabiga rabbiga subxaanahu wa tacaala markuu tawxiidkiisa faray shirkina uu nooga digay wuxuu ku xijiyey labada waalid ixsaan u sameeyo booska marka labada waalid ay joogaan waad garan kartaa markii booskii weynaay oo aadka u weynaay oo labada waalid laga soo baxay wa bidilqurba qaraabada kuwa saaxiibka ahna iyagana waxaa weyan ixsaan u sameeya ayuu rabbigaan amarku bixiyey marka booska aad leeyahay marka in ixsaan loo sameeyo labada aqribada loo sameeyo iyo booska waalideynta in loo sameeyo iyo rabbi subxaanahu wa watacaala xaqiisa in la siiyo waa boosas intaba muhimad aada weyn ula haddii ayna jirinna rabbiga wa watacaala iskuma xiriiriyeen isma daba dhigeen iskuma lifaaqiyeen sidaa weeyaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay noona caddeeyey xadiid imaam albukhaari uu wariyey uu soo saaraydha abu hurayrana uu wariyey rawiyat alislaam ayaa nabigan wuxuu leh sala allahu calayhi waali wasalam ilaahay subxaanau watacaala khalqiga ayuu uumay markuu khalqiga uumay oo bini aadamkuu ka mid yahay uu ka faaruqay raximtii ayaa dhawaaqday waa markii dhabarka abuna aadam la geliyey raximta ayaa dhawaaqday kadibna raximta waxay tidhi ilaahayow haadaa maqaamu alcaa'idi bika min alqatiica booskan waa booskii aan kaaga magangeli lahaa oon badbaado uga heli lahaa in lii jaro in lii gooyo in la xumeeyo in waxaa weeyaan raximnimadaydii la ilaalin waayo booskaan ugu maangale oo halkaan oo halkan ayaan joogi ayay waxawey ku dhawaaqday raximtii kadibna rabbigan wuxuu yihi nacam ha halkan waa halkii badbaado aad ku helileed waa sax iskuma hayno laakiin ilaahay subxana wa tacala niqaash iyo wadahadal iyo ballanqaad ayuu raximti u sameeyey oo rabbi wuxu ley subxaana wa tacaala amaa tardayn an asila man wasalaki wa aqtaca man qatacaki miyaanan raalli ka ahayn inaan cid alla cidda ku xiriirisa aniga aan xariiriyo oon ixsaan u sameeyo oon wanaagga aad rabaan u sameeyo wa aqtaca man qatacaki cidda adiga ku jartana aan xiriirkiisa iyo nusrigiisa iyo gargaarkiisa iyo ixsaan aan jaro adduun iyo aakhiraba soo raalli kuma tihid saas ayuu rabbigan subxaanahu wa tacaala ku yiri markaasaa qaalat bala rabbiyow nacam raalli baan ku ah kadibna rabbigan wuxuu yihi fahuwa laki kaas isaga adiga ayaa iskala kadibna nabigan wuxuu yihi sala allahu alayh wali wasalam iqra-u shitum fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi wa tuqatiu arxamakum miyaad mudan tihiin haddii aad xaqa ka jeesataan oo u u dabarjoodisaan inaad jeesataan ood fasaadisaan arada kadibna raximkiina aada jartaan ood goysaan wax kale miyaad mudantihiin saas ayuu rabbigeen le subxaanahu wa tacaala ikhwani alkiraam alakhawaat alkarimaat almustamicuun alkiraam walmushaahiduun raximta marka booskaas ayay joogtaa maalin aan annaga dhan jirin hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shayan madkuuran aanan jirin khalqiga dhanna la uumay maalinta iyada ah ayaa waxaa weeyaan ay raximtii halkaas ka dhawaaqday uumitaankaas isaga la uumay waxaa weeyaan culimada waxay leeyihiin waa markii waid akhada rabuka oo kale waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum wa ashhadhum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala waa maalintaasay leeyihiin markuu rabbiga subxaana wa dhabarka nebi aadam inta uu dhali doono amaba ka farcami doonto uu ku abuuray ood ku uumay rabbigeen subxaana wa tacala ood geliyey iyadoo dara ah ayuu geliyey ayaa kadibna wuxuu yihi alastu birabikum rabbigay sooma ahi qaaluu bala ilaahayow inaadan ahayn xagga iska dhigan waa tahay oo tahay oo tahay saasay xilligaas waa marka xilliga marka raximta ay ku dhegaysa carshiga rabbiga subxaana watacala ay leedahay rabbiyow halkan waa meesha aan ku badbaadi lahaa waa meesha aan ku nabadgeli ku heli lahaa waa meesha aan liigu gooyeen halka ay leeda waa halka iyada weyaan markuu markii raximta ay sidaa tiri rabbigeena subxaanahu watacaala kadibna waa tii uu u ballan qaaday ood ku yidhi soo raalli kama tihid oo kuma maqsuudinaysa in cid alla ciddii ku xiriirisana aan xiriiriyo cid alla ciddii aan ku goysana aan gooya soo kuguma filna kadibna nacam waa ballanqaad ilahay ina wacd allahi xaqu weyaan walan yukhlifa allahu wacdahu ilaahay ballantiisa kama baxa mana guub yeelo sidaa weya subxaanah watacaala marka kadibna fa huwa laki ayaa lagu yidhi marka kaas ayaad leedahayo ciddii ku xiriirsana inaan xariiriyo ballan ciddii ku goysa inaan gooyo waa ballan lidalika nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam aad iyo aad iyo aad buu xoog u saari jiray in lagu dadaalo xiriirinta raximka iimaanka iimaanka waxaa kamilo oo qofka iimaankiisu ku kaamil noqdaa inuu raximtiis xariiriyo waxaa u daliil ah qowlka nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam xadiid asna imaam bukhaari uu soo saaray raawiyat lisaan huran oo wariyey ayaa nabiga wuxuu leh sala allahu alayhi waali wasalam man kana yuminu billahi walyawmi alaakhir falyukrim dayfah waman kana yuminu billahi walyawmi alaakhir falyasil raximah waman kana yuminu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut saasuu nabigen leh sal slam qofkii alla iyo aakhira rumeeyey martidiisa ha karaameeyo marti meel ay ka imaadaan waa ka imaado haddii ay ku timaado abaalkeeda iyo jazaheeda iyo mudankeeda waa in la karaameeya wejiga loo furfura qalbiga loo furfura gacanta loo furfura afka loo qooya waxa weeyaan la fariisiiya meel qurux badan la fariisiiyo haddii saddex maalin uu jooga waa waajib iyo xaq waxa weyaan qofka isaga in cunadiisa iyo cabitaankiisa iyo jiifkiisa la siiyo laakiin dayf yaa la yirahdaa azaair dayf isku mid ba mise waa kala duwan yihiin sida muxaqiqiinta culamaa lmacaasir muxaqiquun ay sheegayaan waxa dayf waxaa la yihahdaa qofka dhowr arrimood laga helay tan koowaad waa in qofka qof meel kale ka imaado magaalo kale ka imaado inuu yahay waa dayf tan labaadna waa in qofka uu usoo qasta qofkaas ood adig kuusoo qastay laakiin qof iska magaalo imaaday oo nairobi isaga soo qastay oo adiga aanan kugu muxuu ahaa oo magaaladii isagoo un joogo on kusoo maray waa baab kale laakiin laba jeerba qofka muminka haddii aad kusoo ziyaarto ood gurigaada kugu yimaado oo waxaa weye adiga xaggaada soo aado in la karaameeyo waa xuquuqdiisay ka mid tahay laakiin dayfka waa kasii daran yahay oo waxa weeyaan qofkii allah iyo yowm al rumeeyey martidiisa karaameeya ayuu nabigeenle sala allahu alayhi wa wasalam sidoo kale wuxuu leey man kaana yuminu billahi walyowmi alaakhir falyasil raximahu imaan ma leeda ha yowma alqiyaama inay dhacayso ma rumaysan tahay oo lisxisaabin doono oo wanadacu mawaasina alqista liyowmi alqiyaama in mawaasiinta la dejini miyaad rumaysan tahay haa oo waa lagu xisaabini oo faman yacmal midqaala daratin khayra yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara ma rumaysan tahay haa haddii xaaladaada nooca tahay raximkaada xariiri labad waalid baa u dhow adeeradaa xariiri ilma adeertaa xariiri habaryarta habaryaalka xariiri abtiyaalka xariiri dhan walba hooyay aabaran ka yimaadaanba awiyaalka iyo waxay leedahay xariiri awiyaalka waxay leedahay xariiri raximta saasu u xariiri weyaan saasay aad bay marka ay waasac noqonaysaa raximta marka nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam iimaankeeni iyo aan rumaynay allah subxaanahu wa tacaala jiritaankiisii aan rumaynay iyo qudradiisii iyo asaga caabuditaanka aan caabud aan rumaynay waxay ayadna la jiray qiyaamo dheeritaankeede qofkii intaas laga hela waa inuu raximtiisa xariiriya qofkii aanan xariirinina iimaankiisa allah uu rumeeyey iyo iimaankiisa qiyaamo uu rumeeyey fangor iyo dhaawac iyo muxuu ahaa gaasir ayaa ku jira weeyaan marka qodobkaan waa qodob ka laba qodobka saddexaad nabigan wuxuu le sal la l slam waman kana yumin billah walyawm alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofkii allah iyo aakhira rumeeyey khayr ku dhawaaq khayr sheeg khayr kordhi wanaag dikri alla ha noqdo qur-aan ha noqdo xadiid nabi ha noqdo hadal wanaagsan waqul linaas xusna waqul linaas xusna ha noqdo hadal wanaagsan waxa weeyaan macruuf adfart ha noqdo munkar ayrat ha noqdo laa khayra fi kathiiri min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxan bayna annaas dadka hadallada tirada badan oo sheegaan khayr kuma sugna ilaa waxaa weeyaan qofkii macruuf dadka fara ama sadaqo fara ama dadka inuu islaax ee heshiisiin dhexdooda dhigo ka shaqeey waa gooni marka qodobkaasna sideedaba qofku wuxuu ku hadlaa ama khayr buu ku hadlay ama shar buu ku hadlay ama wuxuu ku hadlay maalaa yacni maalaa yacnigan qayb shartun bay buuxinaysaa shaki malaha marka qofka muminka ah ama khayr sheeg ama iska amus qodobadaas marka saddexda ayuu nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam wuxuu leeyahay qofkii iimaan la oo aakhiraan rumeey allah rumeey aakhiraan rumeey saddexdaas qodob ha iska ilaaliyo waxaa ka mid marka silat raxim raximkiisa xiriiriyo sidoo kale imaam muslim xadiid caaisha radia allahu taala ardaha ayaa waxay nabigeena inuu yidhi ay sheegaysaa alraxmu mucalaqatu bilcarsh taquul man wasalanii wasalahu allah waman qaacanii qatacahu llah raximta laftirkeedii aa habaartami carshiga allay ku dheganta waxay leedahay ciddii i xariiriso allah xariiriyo ama allah xariiriyo ama duca ha noqoto ama ikhbaar ha noqoto lakin ducada badanta man wasalanii qofkii xariiriya wasalahu llah alla weyne ayaa xariiriyo ama man wasalni qofkii xiriiriya wasalahu llah alla xariiriyo waman qatacani qofkii gooyada qatacahu llah allaha gooya sidaa weeyaan sidoo kale alimaam bukhaari iyo muslim labadaba waxay soo saarayaan in nabigeena uu le calayhi salaatu wasalaam man axaba an yubsata lahu fi risqihi wa yunsaa lahu fi atharihi falyasil raximahu qofka jecel ku farxi ay arrinta ayada danayni in ilaahay subxaana wa tacaala risiq waasic uu siiyo was fi risq uu siiyo ajalkiisa iyo raadkiisana loo dibdhigo oo cumrigiisa loo dibdhigo falyasil raximahu ayuu nabiga leh sal lla ly slam wa kulluna dalika arajul wa kulluna tilka almar'a yani dhammaanteen waxaan doonaynaa in risiq waasic aan helno adduunkan cumri barakaysan iyo cumri dheerna aan helno dhammaantan waan doonaynaa albaabkeedii nabigeena noo tilmaamay sala allahu alayhi waali wasalam meeshaan ka gelina nabigaa noo sheegay sala allahu alayhi waali wasalam marka malmaanic inaan ka galno nabigeena wuxuu le falyasil raximahu haddii aad risiq waasic doonaysid kow haddii aad doonaysid cumri barakaysan raximkaada xariiri raximkaada ka warqab raximkaada naxariiso raximkaada waxsii raximkaada booqo raximkaada telefoon kula hadla raximkaada u ducoy raximkaana wanaaga far raximkaana xumaanta ka falyasil wasliga iyo xiriirinta suurado badan iyo arrimo badan ayuu qaataa culimada marka waxay leeyihiin risiq waa waasixintiis waa iska caddah wax cadwa waa waxaan aragnaba aan ujeedno qof qaaticu raxima ah oo raximtiisa gooyey oo amaba sica fi risqi haysto amaba xoolaba ha haysta laakiin murtaaxa ah oo xasiloon oo isku aadan oo cibaadadiisa iyo ganacsigiisa iyo reerahiisa iyo awlaadiisa iyo caafimaadkiisa aisku iyo deganaantiisa ay isku toosan yihiin aad aragta waa yarta haddii aad ayaamo aragtana isla markiiba ilaahay subxaana wa tacaala ina rabbaka la bilmirsaad markiiba waa la qabani qaaticu raxim raxim gooye lagama yaabo inuu muxuu ahaa meel fiican adduunka kaga noolaada aakhirana axaadiis badan oo kamid ta ah axaadiista aan soo marnay ayaaba kusoo aroortay laakiin qeybta labaad tawsiicada risqiga marka laga tago qeybta labaad oo ah in qofka qaaticu raximka ah amaba waasilu raximka cafwan oo raximka xiriiriyo in cumrigiisa loo ziyaadinayo yunsa loo digdhigi culimada saddex qowl ayay ka leeyihiin qowlka koobaad waxa weeyaan waa xaqiiqi waa xaqiiqi oo ilaahay subxaana wa tacala lmaxfuudka wuxuu ku qoray maxfuudka wuxuu ku qoray hebel haddii raximkiisa u xiriiriyo boqol sanaa la gaarsiini ama sideetan sanaa la gaarsiini isagoo caafimaad qaba oo muxuu ahaa isku toosan oo xubnihiisa ay kaamil yihiin indhihiisi dhagihiisi lugihiisi maskaxdiisi qalbigiisi kulli ay diyaar yihiin kaba soo qaad haddii uu xiriirin waayana lixdan sano ayaa yuu ku dhimanayaa afartanka sana marka marka hore ayaa looxulmaxfuudka rabbi wuxuu ku qorayaa subxaana wa tacaala qofkii raaximkiisa xiriiriyo boqol ayaa la gaarsiini amaba afartan waxaa la gaarsiinaya sideetan hadduu xiriirin waayana lixdan amaba conton ama afartan wamaa ilaa dalika ayaa la gaarsiin qodob wa qowl waa qowlkaas qowl waa qowlkaas qowlka labaadna waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u barakaynayaa cumrigiisi isagoo weli aanan xataa conton afartan lixdan aanan xilligii aan la gaarin ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi barakaysan ayuu siini awlaad barakaysan ayuu siini risiq barakaysan ayuu siini wanaagyo badan oo aakhira eh, aada la kulma oo khayr badan ayuu ilaahay gacantiis ku hirgelinaya amaba awlaadiisii ayuu rabbi subxaana wa tacaala sidii uu rabbigan yidhi wa kaana abuuhumaa saalixan awlaadii ayaad rabbi subxaana wa tacala u barakayni markaasa waxaa weeyaan dadkii lamidka ahaa oona raximka xiriirinaynin awlaadada si ay nahen ayuu rabbi ugu dhigi marka waa barako macnawiya ay leeyihiin oo ziyaado macnawiba ay leeyihiin qodobka saddexaad waxaa weeyaan yani ammaantiisa ayaa baaqi noqoni laakiin wax loo kordhina ma jiraan taas laakiin waxaa weeyaan waa arrin aanan eh, culimadu waxay leeyihiin waa daciif ama waa bail ay leeyihiin calcumuum marka haddii aad la timaado inaad raximkaada xariiriso ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa weyn iyo karamkiisa wuxuu kugu abaalmarinayaa in uu risiqana ku waasiciyo cumrigaadana ama ku barakeeyo ama ku ziyaadiyo nabigeena ayaa cadaynaa sala allahu alayhi wa alihi wasalam ikhwan alkiraam xiriirinta marka la xiriirina qofka qaraabada ah waa side ma qof kasta oo qaraabo ah ayaad waajibka u inaad xiriiriso mise qofkii adiga ku xiriiriyo oo ku salaamo kula soo hadlo ku dhaqaaleeyo ku qadariyo ku qiimeeyo kaas bas ah ayaa laga raba inaad xiriirso maya waxaa dadka qaar saasay samaynayaan wuxuu kuleeyahy maxaa isba ima xiriiriye telefon ima soo diro ima soo salaamo ima soo booqda wax ima taarto ilama xanuunsado haddii aad xanuunsada waxaad mxuaha ii geysana lama arko haddii dhib isoo daayo hakada haddii farxad aan qaba iyohaka yani wuxuu ku leey wuu la xisaabtamay raximka ayuu la xisaabtamaya war qofkaan hala xisaabtamin qofkaan qaraabadan hala xisaabtamin ee rabbiga ku faray subxaana wataala xiriirinta la xisaabtam yaa qul maa asalukum caleyh min ajrin weeyaan waxaba yaraatay aad weydiini qofkaan ood ka rabto malaha laha inamaa nudcimukum liwajhi illah laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuuran abaalmarin iyo mahadno toona idinkama doonayni ee rabbi subxaanahu watacaala dartiis ayaan idin xiriirinaya raaximtan ilaahay baa abuuray oo dhexdiina ka abuuray isagii ayaana ku faray inaad xiriiriso lidalika waxaa weya kuma xirno waa i xariiriyey waan xariirini maya kuma xirno waa i gooyey adna waan goyni maya saa ma ahan bal fiiriya marka nabigeena caleyhi salaatu wasalaam xadiid cabdullahi bin camr bin caasi radi allahu taala anhuma u wariyey imaam bukhaarina uu saxiis kusoo saaray ayaa nabigeena waxay sal l slam laysa alwaasilu bilmukaafi walaakina alwaasil aladi idaa quطicat raximuhu wasalaha qofka xiriiriyaha oo xariiriyo oo sirat raxim lagu yaqaano qofka abaalmarka samay maaha qofka waxaa weyaan gacan buu qofkan igu leeyahay anna waa inaan gacanta gudo qofka samaynaa kaas waasil lama yidhaahdo kaas waasil lama yidhaahdo yani qof raximkiisi waxbuu usamey ana waa usamayni wii soo booqd ana waan booqani wala soo hadlay ana waan la hadli wiiga xanuunsada ana waan ka xanuunsani wii soo duceey ana waan duceyni way amaanay ana waan amaani saa ma aha saa ma aha saasuu le nabig sal slam walakina alwasil aladi idaa quticat raximu wasalaha lakin qofka waasilka waa qofka marka raximtiisa ay jarto yaa qaraabadiyaa ku goysay wasalaha isaga xariirna marka saasuu nabiga sal slam marka qaraabadada hadday xataa ku gooyaan ha goynin haddii ay ku xumeeyaan ha xumaynin hadday kuu gacdadeeyaan ha ku gacdadeegin hadday ku naxariis darnaadaan ha u naxariis darnaanin hadday ku dulmiyaan ha dulminin si aad u noqoto waasil laakiin haddii aad sidii ay ku yeelan ama aad yeeshidun qofkaas waxaa la mukaafi nabigan wuxuu yihi marka waasil laguma tilmaamo mukaafi ayaa la yihahdaa man sanaca ilaykum macruufan fakaafiuhu nabig ilah sal slam qofkii wanaag idiin sameeyo oo gacan idiin geysto oo abaalguda qof baa muxuu aha hadiyad ku keenay adna wax u tabamari qof waa meel muxuu aha wanaag alla kugu sheeg adna wanaagga ku sheeg mukaafaa la yihahdaa fain lam tajiduu maa tukaafiuuna bahu bihi fadcuu lahu haddii aad waxaad ku abaalmarisaan ood ugu abaalguddaan aadan haynin e fadcuu lahu waru ducooy xataa taraw annakum qad kaafa'tumuuh ilaa aad ka dareentaan inaad u abaalguddeen oo wanaagga u geysa ducadeedii aad waxa weeyaan xaggiisa mariseen saasuu nabiga sal sl marka kaas waasil ayaa la yihahda waxaa la yihahdaa mukafi ayaa la yihahdaa laakiin waasilka oo silaturaximka oo ajirku weyn lagu heli xaalkiisa kaas ma aha arrinkiisa noocaas ma aha haddii ay ku gooyaan iyo haddi ay kugoyin waa isku mid wax xuquuqda aanan dhicin ay kamid tahay ya xaqu lmuslimi cala muslim hamsun aw sittun labada riwaayo soo ma garan marka waxaa kamid ah haddii aad la kulanto qofka muminka inaad salaamto haddii aad dhinto inaad maxuha raacdo haddii aad xanuunsan inaad booqato haddii ku yeerto inaad maxuha hajiirto haddii macsiya meesha inaan oolin haddii hidisho uu yidhaahdo inaad maxuha farax gelisid ood u ducaysid ayaa ka mid a ah. xuquuqdi la lahaa xuquuqdaas si ay ku dhici ma lahan qofka muuminku uu soo maha sidoo kale waxaa weeyaan salaaturaximka waa xuquuq joogto ah oonan ku xirnayn waan jeclahay iyo waan necbahay wuu xumeeyey iyo wuu kuma xirno marka xuquuqdaas in lagu dadaala sidaa wey lidalika nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam nin saxaabada ka mid a ah u yimid kama fi saxiix muslim min xadiidi abi hurayra markaasa wuxuu nabi alla anig qaraaba ayaan leeya qaraabada waan xariiriyaa oo ixsaan baan u sameeya ayna waa jarayaan wanaag ayaan u sameeyaa xumaan bayaan u bedelaa waana dul qaata ayagana dhib iyo xumayn ima yaraystaan markaasaa nabigeena wuxuu yiri sal slam lain kunta kamaa qulta kaanamaa tastasufuhum الملة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك أيها النبي صلى الله عليه وسلم warka aad sheegtay dabcan warka sax waa noqon karaa ad sheegtay khaladna waa noqon karaa ila bini aadan aa tahay laakiin haddii arrintisaa u sheegtay ay u jirto oo waxa weeyaan intaasoo wanaagga u samaynaysa ayadoo xumaan ay kugu abaalgudayaan haddii saas ay tahay deeb kulul ama bacaad kulul oo la huriyey oo shidan qof waraabina ayaad la tuuta haddii arrinta ay jirto oo adiga ayagii waxaa weeyaan ixsaanka ad u samaynaysay deeb kulol ood ku shubaysoo kale weeyaan ilaahayna subxaana wa tacaala inuu kaaga kaalmeeyo oo dulmiga ay samaynayaan adiga uu kuu kaalmayo kama zuul waa laba labadaa qodob haddii aad basaad joogtayso labada arrimood a dhacays weyaan ayaga marka ayagay dhib ku ta lakin adi xaqaada guda saasuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu salaam ikhwaani kiraam waxaa weeyaan silaturaximka fadaail aan la koobi karin ayay leedahay duduub ahaan duduub ahaan fadaail ayay leedahay intii aan soo sheegnay duduub ahaan waxay leedahay intii ayada ahayd iyo qodobadan soo socdo qaar kuwa hore ay ka mid yihiin waa ilaahay subxaana wa tacaala caabuditaan aad ku caabudaysa ood amarkiisa u ku faray inaad eh, raximkaada xiriirisa aad u hogaansamaysa tan labaadna silaturaximka waa calaamad iyo shicaar ya iimaanka inaad ahlo iimaanta tan saddexaad ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu adduun iyo aakhiro ku xiriiriyo ood ku naxariisto ood umuurahaada yasiro ood kurbadaada faydo ay sabab ay u noqonaysaa tan afraad silaturaximka inaad allah subxaanahu wa tacaala kaa raalli noqdo iyo allah inuu ku jeclaada ay kusoo jiidaysaa qaraabada loo xiriirisa sidoo kale qaraabo xiriirinta ilaahay addoonka dambiye badan ayuu ugu dhaafaa tan lixaad silaturaximka xagga thawaab ahaan waa deg deg badan tahay oo adduunka ayaad ku helaysaa thawaabteedii barakadii awlaadii barakadii ahalkii barakadii maalkii barakadii culmi cumrigii barakadii caafimaadkii barakadii amnigii degdegaad u helaysaa qofka gooyana cuquubadeeda deg deg ayuu helayaa saas u helaya weyaan qodobka kale silaturaximka boosaska ugu sarraysa ayaad adduun iyo aakhiraba ilahay kugu gaarsiina subxaana wa tacaala dadka qaraabadooda xiriiriya raxilkooda xiriiriya waa alsaadiquuna almuttaquun waa runbadanayaalka allah ka baqa subxaana wa tacala siraturaximka camal la qabta iimaan kadib waa kan kusoo xiga weyaan acmaasha iimaanka kusoo xiga oo fadligeeda halkaas uu gaarsiinya ayuu kamid yahay xagga cumriga iyo risiqana waa lagu barakaya sadaqada aada qofka qaraabada ku sadaqaysatay ayaa xagga ajarka ka weynaan badan qof miskiin ahoo iska ajnabia sadaqadaad ku saqaysatay iyo sadaqada qofka qaraabada tan qaraabada ayaa weynin badan macnaheeda ma aha xoolahaadoo dhan qaraabada bas asi oo muslimiinta gooman oo rafaadsan oo gacmaha guran oo lugaha guran oo indhahala oo dhagahala oo xanuunada la daaladhaca oo waxay muxua jiriinka maryaanla u dhagarjeedaya qaraabada bas waxsii macnaheeda maaha macnaheeda saas maaha iyaga xaq bayli wa fii amwaalihim xaqu macluuma lisaa'ili walmaxruum marka taas ma aha laakiin markay ajar noqoto ajarka qofka raximka sadaqada loo sadaqaysa ayaa badan oo weynaan badan weeyaan silaturaximka daartaada ayay camiraysaa cumrigana way ziyaadinaysaa silaturaximka asbaab ugu weyn oo jannada ilahay lagu galay ka mid ta ah, akhi lkariim waluht alkariima fadli intaa leeg miyaad aragti weliga fadliga ilahi waa inankiisa arka nafaxaadka iyo neecaawiyada bisha ramadaan in aan ku dadaalno oon ka faa-iidaysano oon fursada dii markaan aan u weynay noo suuragal weyday aan maanta ka dhigno mid aan ku dadaalna ayaa waxaa weya inugu xambaaraysa haddii taas ay fadaaisheeda tahay asbaabta raximka in la gooyo keenta maa maxaa ka mid a ah? dadka dad badanaa raximkooda gooy oo raximkooda ku ciyaara oo raximkooda xuquuqdiisii meel ugu dhaca maxaa keena asbaabta keenta oo inaan iska ilaalisa oon iska ilaaliya ood qof kastoo muslim iska ilaaliya loo baahanya waxaa weeyaan tan koobaad qaraabada xuquuqdooda maba taqaanid ya qaraabada xuquuqdoodi ma waxaa laga sheegayay ilma qurbaha ku dhashay oo awowgood iyo ayeydood oo wadankii jooga loo keenay kadibna ku dhawaaqo walabada waalid ku yidhi war labadan waa yeel maxay ka hayaan meesha maa guryaha la geeyo iyo meelaha maxuuha lagu xanaaneeyo dadka waa yeelada maxay guryaha ka dhaxayaan maxaa keeni waa aljahlu bixuquuq raxim raximta xuquuqdoodii jaahilnima ay ka yiinaa keeni sidoo kale qofka alla ka baqitaankiisa dacfi baa geli tabardaraa ku dhici marka iimaanka ku xambaari lahaa inuu racimkiisa xariiriya ayaa meesha ka bixi qodobka saddexaad waa kibir santaagitaan waan hoos mi degi ano saas oo noocaas oo noocaas tan afaraad qofka inuu qaraabadiisa muddo badan arkin ood muddo badan la xiriirin ood muddo badan ka haynin waxay keenaysaa in dadki ay kala irdhoobaan oo raximta ay kala irdhoobaan oo qof walba qof kale shaki uu ka qaado ayaa kamid ah oo la kala go- sidoo kale waxaa weeyaan qofka markii raximkaada uu ku yimaado ama aad u tagto si ixtiraam lah oo isqadarin lah oo qiimayn lah in xataa haddii la kaftami haddii la hasaawi haddii muxuu aha mararka qaar mid muxuu ahaa juglis iyo rasiin ilan ilma adeerta waxa weya iyo aragga geerdhi somarron ay soomaalida yihahdaan oo jugta mararka qaar waa la dhuftaa laakiin xuduud inay yeelato oo xaddaan laga bixinin ayadna waa laga maarmaan laakiin in la kaftamo oo weliba sida run lagu kaftama oo waxyaabaha qaar la iska oo mawado iyo ulfo iyo isku xirnaan iyo isjacayl iyo isqalbi xaarasho iyo ay ka dhacda waa wax loo bahan yah lakin xaddeed inay dhaafin ayaa loo baahan yahy sidoo kale waxyaabaha qaraabada inay kala gooda keeno waxaa ka mid ah in waxa weeyaan qofka aada lisu lisu eed is-eedaynta ima soo booqatid ima imaadid waxaad maxa u samaysaa waxaasaa kaa citaabka tirada badan maxaa weeyaan raximkuu gooya qofka nasiixa oo weliba si ludfi ah oo waxa wey qaalab iyo eh, la geliya bakshad qurux badan eh, laga hormari hadalla fiican hadalla fiican ay la socdaan hadalla fiican oo qurux badanna ay ka dambeeyaan xataa qofkii wixii aad ku jiro xumaana ah, marka lagu nastacin qorya waxaad saa samaynaysaa edabmaliid oo kan kalamadiid oo kan kalamadiid raacinta halkaasay ku goy sax maaha sax maaha usluub dacawina ma aha sidoo kale bakaylnimada iyo gacan adayga waxyaabaha qofka ilaahay wax u siiyey inay qarabays ka go-da keenta ayaa kamid a ah weeyaan abutamaam inuu hayaanfilaya wuxuu leey waman kana daa fadlin fayabkal bifadli calaa qowmihi yustagna canhu waydamami qofka ilaahay subxaana watacala uu gacantiisa waxgeliyo fadli fadli maala uu ka hadlayay laakiin fadliga cilmigaa ka mid a ah, fadliga madaxnimada ka mid a ah, fadliga jaaha ka mid a fadliga waxaa weeyaan fasaxada ka mid a fadliga waxaa kamid a xataa cibaadada iyo ducada laakin tan waa tii maalka waman kana bacdaa fadlin qofkii fadli u saaxiib a fayabqa bifadli calaa qowmihi yani fadligiisa tolkiisa kala baxaylo iyo mxua qaraaradiisa kala baxaylo laba arrimood ku dhia hortan kooaad yustaqnacan horta waa laga maarmi oo cid hebela wax diiday u jiifaysa ama baktin lama arko waa qodob ila mxuu waa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquha tan labaadna waydamami kii cayn baa loolta wanaga dhaafa kaas inkaar qabihi war mxua bakhiilka xumaa warbiga kama warka ha lagu sheegina saas marka arrinta waxaa in raximka dhan ay qofka isaga ka wada go-aan oo raximkii marka inay gooyaan ay sabab uu noqda marka bukliga iyo gacnadaygana waxyaabaha gooya oo keena asbaabta keena ayaa kamid a ah weyaan dadka qaar in lasoo booqday diidayaan ama inay wax booqdaanay diidayaan raximkooda waa fuqara isna waxbu haystaa wuxuu leeya hadii aad booqbooqato ood in badan aad ku badbadato mid baa wax kaa daynsani mid baa wax kuweydiisani mid baa wax kaa uli mid baa wax eh, eh, mxuaha lacaglahaan baa kugu dhici hadday kusoo boqdaan waa lamid waxbay ku weydiisanayaan markuu iska xirxiraya xiriir dhan isaga ayaa jari arrinta ayada khatar weyaan yan waman qatacaki qatactuhu ayaa ku dhici qofka weyaan marka asbaabta keenta ay kamid tahay in raximta ay gooyaan ama ay kala go-aan ay kamid tahay marka sidoo kale in waxa weeyaan qaraabada wixii loo taray iyo in lagu mana sheegto oo la yirahdo waxaasaan u tarayo saasaan u yeelay waxaas ayna iska ilaaliyo sidoo kale waxyaabaha keena waxaa kamid a ah dadka qaraabada markay ilma adeer isu guursadaan oo kale furiinkana waxyaabaha qaraabada goy kamid tahay soomaalida uma badno laakiin wax waa jirjiraan oo inta badan soomaalida ilma adeer inay isu guursadaan carabta ayaa noogu badan carabta ayaga asal ahaan ilma adeer way isu guursadaan markii labada ilmaadeerta ay isfuraan kadibna raximtii agoy arrinta ayadana tajribaan u aragnayo dad raxim ahoo qaraaba oo isguursada ilmaadeer isu guursada kadibna isfuray oo aad isugu culoobo laba nin oo ilmaadeera oo isdili oo dagaalami oo xaajada loo fadhiyi oo reerkii kala wadi oo gabdhihii kala wadani indhahanagaan saarnay arrinta iyadana waxaa weeyaan dalaaqa ayaa keeni arrinta marka in laga meermeeriyo oo waxaa hadiiba raxim liisu guursada liisu dulqaato ayadna waxyaabaha joogteeya in raximta ay xiriirsanaato ay ka mid tahay sidoo kale waxyaabaha raximka inaad kala go-okeen waxaa weeyaan tajiilu qismat almawaariih dhaxalki aaba ayaa dhintay raximah llah hooyo ayaa dhimatay raximah llah xoola la dhaxli lahaa ayaa marka dib loo dhigi ilmihii marka waa isku qabsanaya raximta marba haddii aad mxuu ahaa labada qof ama qofkii la dhexlay u dhinto inaan dib loo dhigin dhaxalkii oo markiiba la dhexla ama ha noqdo waalid ama mxu waalida ha noqoto ama walaal ha noqdo ama zawj ha noqoto ama zawje ha noqoto marba wixii dhaxal ku saabsan in la dedejiyo si raximtii nin walba wixiis xaqiisa gooni u qaato ayaa asbaabta eh, insha allahu tacaala weynaynayso oo muxuu ahaa tayaynaysa raximta xiriirinteeda ay ka mid tahay qatiicatu dhibaatooyin badan ayaa ka imaado oo kuwii aan soo sheegnay ay qeyb ka yihiin oy ka mid tahay in addoonka iyo rabbigiis ay ku kala go-aan oy kamid tahay allah caradiis inay keentay dadkana qofka raximgooyaha oo qaraabo goyska dadka dhan inay nacaan hataa ajaanibtiia nici sidoo kale bulshada xiriirkoodii iyo hal bulsho isku xirnay noqota ay arrintaa ila goysaa qofka uraximka ah boos aada u liidan ayuu ilaahay dhigaa subxaana wa tacaala dadka qalbigooda loo geliyaa qofka qaaiuraximka cuquubadiisa adduunna waa loogu soo dejiya aakhirana ilahay baa u diyaariya maalinta qiyama duusa iska cafinin qofka raximta gooya naftii muxuu ahaa wuxuu naftiisa u bandhigaa in camalkiisa aan la aqbalin qofka raximkiisa aanan xiriirinin oo ka bakaylo naftiisa cadaab ayuu u bandhigaa qofka waxaa weeyaan raximka aan xiriirinin daartiisa inay kharibanto oo awlaadihiisa ay kala burburaan reerkiisa kala burburo ay sabab inay noqotaa laga yaabaa inu naftiisa cuquuba iyo cadaab iyo naaru jahanam inaad gal inay sababa noqotaa laga yaaba qofka qaaticulraximka ah halistaas weyn ayuu ku sugan yahay ilahay baan ka baryayna subxaana wa tacala biasmail xusna wa sifaati culaa inuu naga badbaadiyo naga koriyo inaan ka mid noqono kuwa qutaacu raximka ah oo raximta gooyey oo ilaahayna subxaana wa tacala u gooyni ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala alwaasiluun lilarxaam kuwa qaraabada xiriiriyo inaad ilaahay naga dhiga subxaana wa tacaala ilaahayna uu xariiriyey ilaahayna uu jeclaaday ilaahayna uu karaameeyey ilaahayna uu janeeyey ilaahay cumrigooda barakeeyey ilaah camalkooda barakeeyey ilaah cibaadaadkooda barakeeyey ilaah awlaada u barakeeyey ilaahay subxaana wa tacaala inuu naga mid yeelo kuwa maalkooda u barakeeyey ilaah subxaana tacaala mubaarakiina inamaa kaanu kuwa uu ka dhigay ilaah naga dhigo alwaasmin araxaam ilaahayna camalkeenna kii qarsoonaa iyo kii muuqdayba ha aqbalo mid isaga wejigiisa khaalis waana allah ka dhigo soonkeena allah aqbalo salaadeenna allah aqbalo taraawiixda aan tukanayno oo guryaha amaba ku tukanay allah naga aqbalo iftaarka iyo samafalka aan sameyn allah naga aqbalo ilaahay subxana wa taala ducooyinka aan la imaanayna hana waafajiyo inaan isaga si dhab u tugna ilaahayna subxana wa taala naga aqbalo hada wallahu aclam wa sala allahu waslama cala cabdihi rasuuli mustafaa